fangeliyey waa inaga soo maray usaamana wuxuu ka soo qaaday carafa wadaadkanna wuxuu ka soo qaaday musdalifa falama dafaca rasuul lah sal lay slam bihi waxaa soo martay ducunun haween safara ducun waa haweenayda dumarka safarka ah weye koolinyada ah jamcu daciina midda keligeeda daciina la yidhaahdaa markay badan yihiinna ducun baa lagu jamciyaa marad bi nabiga waxaa soo martay isagoo socdo hashi saaran ducnun dumar baa soo maray yajriina ordahayo markaas la xaadsanaya fatafiqa alfadlu bni cabaas wuxuu gudagalay yanduru ilayhinna inuu eegayo dumarkii socday ayuu isha la raacay fadl bni cabaas oo nin yar ah dhallinyaro ah fawadaca rasuululahi sal lay slam rasuulka ilah baa wuxuu saaray yaddahu gacantii si barakaysnayd calaa wajhi lfadl fadl wejigiisiibuu nabigu gacanta saaray faxawala alfadlu fadl baa wareejiyey wajah wejigiisa ila shiqi اlaakhari dhankii kaleu haddana u jeesadoo dumarkii ka fiiriyey yanduru asagoo weli eegaya dumarkii faxawala rasuulu lah sal slm yadow gacantiisaba nabigu u wareejiyey min ashiqi اlaakhari calaa wajhi اlfadl dhankii kaleu nabiga haddana gacantii ka saaray oo wejigii fadl buu haddana leexiyey yasrifu asagoo leexinaya wajhahu wejiga fadl min ashiqi اlaakhari cafwan Eh, min ashiqi اlaakhir dhan kale ka soo leexinaya yanduru asagoo fiirinaya dhankuu fiirinaya kalu ka soo leex dhankanuu eegayna waa ka soo celiyay dhankan haddana eegay ku soo celiyey wuxuu diidan yahay inuu dumarka fiiriyo qadulbasar buu nabigu markaa faraya saxaabigaas asagaa xadiidku marka qaybtaasi waxay asal u tahay shayga munkarka amaka la doorinayo waxaa asal ah in gacan lagu dooriyo in gacan lagu dooriyo waa siduu nabigu yeeli calayhi salaatu wasalaam nabigu fadal lama hadlin laakiin gacan dumarka ha fiirini ma dhihina gacantu ku duuriye munkarkii u muuqday xadiidka abi saciidna waad garanaysa man ra'aa minkum munkaran falyuhayirhu biyadihi baa u horraysa haddaad awooddo gacantaa u horraysa hadalku waa dambeeya waa siduu nabigu y calayhi salaatu wasalaam cinda tirmidi annaga ku soo maray in lafdu ahaa lawa cunuqa alfadl nabigu ma ah wejigii buu laabay luquntiisii leexiyey si xooggan buu u leexiyey luqantiisi lawa cunuqa alfadl faqaala cabaas cabaas bn cabdilmualib oo arkahayay laba nin ilmaadeerka waxa kala haystay ila fadli nabigu waa ilmaadeer xagga dhalashada rasuul iyo saxaabigiisiiba ha noqdeen cabaas baa marka arkay waxa ku dhacay fadl bn cabaas ku dhacay buu arkay faqaala yaa rasuul allah lima lawayta cunuqa bna camika buuri nebi allow maxaad luqunta wiilka inadeerka aad u leexisood u faqaala nab wuxuu hi ra'aytu shaaban wa shaabatan falam aaman الshayطaana calayhima waxaan arkay nin dhallinyaro ah oo quruxsan oo dumar fiirinaya dumar iyaguna dhallinyaroo isaga fiirinaya marka shaydaan baan inuu fidnayo isku fidnaya ka baqayo saasaan u qoorjebiyey fadl ibn cabaas adeer waxba ha xanuunsanni wey marka macnahaasaynu soo maray marka inay iyaguna fiirinayeen oo weliba haweeney khafcamyada ay toos u fiirinaysay riwaayadka qaarkood ku yimid nin aad u quruxsanna waa ahaa oo timo quruxsan oo dheeroo cas aabbihii cabaas u marka nabigu fitnu ka yaabay munkarku asal marka waxaa weeye in gacanta lagu doorsho haddii la awoodo markii gacanta la awoodi waayo markaa unbaa eray imanaya wixii la halmaalay nabigu waa socday xataa ataa uu tegay badna muxasirin waadigii muxasir la odhan jiray ilaa uu tegay buu nabigu socday faxaraka qaliilan markuu musdeliba nabig ka soo dhaqaaqay ka soo kallahay waadi yar oo faraq yaroo haddaba iska baaba ah ayaa dhexda ku yaalo maka weliba mashcal xaraam agtiisa ku yaala xataa ataa ilaa uu tegay badna muxasirin dixda waadiga muxasir la yidhaahdo waxay kutubu taariikh sheegaan muxasir waxaa loo yidhi waadigii habsoomidda lagu habsoomi lagu daali jiray lagu noogi jiray weeye maroodigii abraha u watay taangigii iyo tignikadii uu watay baa markay maka ku soo dhowdahay halkaa dhaafi weydoo ku habsoontay baa la yidhaahdaa xooluhu safarka ku tahay ama markay daalaan ay socon waayeen oo daataan baa la xasriga la yidhaahdaa xataa ataa nabigu tagay buu socday bana muxasirin badna waadi muxasir tuga muxasira dexdiisa uu tegay faxaraka qaliilan wax yar buu dhaqaajiyeyoo nabigu waa laxaadsaday waadiga asaga orod buu nabigu ku gooyey uma salaka ariiqa alwusta wadada dhexe ayuu nabigu qabtoo qaaday allatii taasoo takhruju ku baxaysa cala aljamrati alkubraa buurta weyn jamrat saddexdan booradeed aad mino maalmaheeda aad tuurataan midda xagga mina u xigta xigtaa jamratulcaqaba suqra baa la yidhahda ee u soo horaysa markaad mino ka timaaddo midda kugu soo horaysa suqraa la yidhaahdaa midda dhaxana wustaa la yidhaahdaa midda u dambaysa xagga maka xigta weeye midda ah, maalinka la tuuranayo ee jamratulcaqaba alkubra loo yaqaan saddexda way isdaba yaalaan midda xagga maka xigta markaad mana ka timaaddo maka u xigta ayaa unba maalinkaa la tuurtaa maalmaha koyo tobnaadkii labiyo tobnaadkii saddex tobnaadkana saddexdooda waa la tuurta waad garanaysa marka waddadii toos ugu dhacaysay jamratulcaqaba alkubra ayuu nabigu isku aadiyey xataa ata aljamrata ilaa buurti tagay allatii jamradaasoo cinda shajara geedda agtiisa ku taalla geed hadda meesha kuma yaalo buurna arki maysaane meel godoon dhagax lagu gurahayo umbaad arkaysaa intaad fuushaa derbi maad dhagax kadibna hoos buu u dhacahaya ayib ninka hoos taga iyo kakor tagaba isku meelunbay tuurahaya faramaaha buurtu wuxuu ku tuuray nabigu calayhi salaatu wasalaam bisabci xasayaatin toddoba qururax yukabiru asagoo takbiirsanaya maca kulli xasaatin minha qururax kasta oo toddobada ka mida markuu tuuray allahu akbar buu lahaa mili xasa lkhadfi faniinka quruurxiisao ku tuuray faramaaha bisabci xasayaatin mili xasan alkhadfi saas iskugu xidhan tahay toddoba dhagax wuxuu ku tuuray la dhagaxyaasha qadarkooda iyo xajmigoodu kan aad isku faniintaan ee yarkee intii lagu qabta saa la iskugu tuuro midkaasuu la-egkaa wey yukabir asagoo takbiirsanaya maca kulli xasaati minha ramaa wuxuu ka tuuray oo ka ganay buurta min batni ilwaadi faraqa gudihiisa ama dixda waadiga oo dhankaasuu ka istaagay markuu tuurmada dhammeeyo toddobadii dhagax uu dhammeeyey uma insarafa nabigu wuxuu leexday oo u wecday ila almanxari meeshii xoolaha lagu gowrici jiray meel bannaanoo la yaqaano xoola lagu gowrici jiray way hadda arki maysaan oo lacag baa laydinka qaadi wakaaloon baad samaynaysaan xoolaha iyaga dad kaleun baa gowracay fa nabigu wuxuu gowracay maalinka ayadaa alaaan biyadihi lixdan iyo saddex alaad buu gacantiisa ku gowracay nabigu xooggiisay ku tusaysaa ninka soomaaliya u xoog badan toban halaad ma gowrici karo geeleel baad moodaysaa geel gowriciisu hawl saalan ma aha bilaawo xoog badan ninka intuu hal ku tumaatee dhammeeya labaatan gaadhsiiya waa nin nin ka tegey nabigu la awood ma ahay miata rajulin awoodooda baa la kulli shay fanaxara biyadii nabigu gacantiis wuxuu ku waraay barakaystay iyo saddex halaad buu nabigu gowracay uma acطaa caliyan cali buu siiyey u dhiibay intii dambe oo fanaxara wuxuu gowracay maa abara ay maa baqiya min alibili geelii wii ka dhimanaa boqolka ayuu yidhi gowrac adugu maa ay maa baqiya lixdan iyo saddex nabigu hadduu gowracay soddon iyo toddobadii kale ayuu cali gowrac ku yidhi calina rag waa ka xoog badnaa isaguna aad buu u xoog badnaa waad garanaysaan khaybar alwaaxii uu qaatay uu gaashaan ka dhigtay seeftu iskaga difaaci jiray toban nin baa rogi toban nin baa rogi waaye dagaalamaya gaashaankiisii seef kaga dhacday markaasuu dilaacay gaashaankiibu iska tuuray guri qarboosho meeshan ku yaala ayuu albaabkiisa fujistay albaabkiu marka ka dhigta gaashaanu iskaga dhigay seefaha iyo waramada dagaalkii markuu dhammaaday yuu albaabkii iska tuuray albaabkii toban nin baana ku qaadi weyne aburaafi baa ka sheekeeyey toban nin baan ku qaadi weyne albaabku nin gacan ku hayay ku dagaalamay wadaadda waxay leeyihiin maya taa waxaa la socotay ducaa nabi maxamed oo barakay ahayde karaamay ahayde cali ragunbuu la xoogaa cali aad buu xoog badnaa wa ashrakahu nabigaa wadaajiyey cali buu wadaajiyey fii hadyiha xooluhu soo kaxeeyey boqolkii halaad nabigu cali asagaa isku darsaday isku hadyi noqdeen uma amara nabigu wuxuu faray min kulli badanatin hal walba hal kasta in laga soo gooyo bibadcatin cad hilib ah sunnadu waa sida geela hadiga ama xoolaha hadigeed gowracday ama adhiga hadigeed la timid iyo udxiyada waxaa wanaagsan inaad hilibkiisa wuxuunka cunto baa sunnaah marka boqolkii halaad bu wuxuu rabaa in hal walba cad hiliba uu ka taabto maraqeed in ka bado wa hiya sunna fa la yeelay hilibkii e, e, goosimihii la soo gooyey fii qidin dheri lagu riday oo lagu shubay fa ubiqad waa la karshay fa akalaa min laxmiha hilibkii wax ka cunan cali iyo nabiguba wa shariba min maraqiha geelii hadyigahana fuudkiisna waxbay ka cabeen haadihi sunna sunnadu waa sida inaad hadyigaadi udxyada wax ka cuntaa sunna ah waajibsa ma aha siday bacdu taabiciin sheegeen bacdu taabiciin ba waa waajib iqtidaa'an birasuul khuduu canii manaasikakum buu nabigu yidhi saanna isagaa yeelay hadaba in la yeelay waa waajib bay yidhaahdeen walaa saarifa daliil hawsha lagaga leexdana ma haynay taagany marka eh, laakiin sida sawaabka waa sunne waajib ma aha waa sunne waajib ma aha laakiin madhabka ayaga waa khilaafa sunnadan ayada ashaafici wa asxaabuhu way khilaafeen sunnadan ayadaa marka wayna diideen eh, dimaada eh, jubraanka dimada waajibada ah dhiigga kugu waajiba sida tamatacoo kale dhiga qaarinka ku waajiboo kale dembi aad gashay iyo maxduuraad ku dhacday dhiigga ka waajibo kale iyo nadarka dhiigga ka waajiboo kale lama cuni kara yidhahda iyagu lama cuni kara yidhahda nebi maxamed cali maxay ahaayeen qaarinayn bay ahaayeen dhiigga ku waajibayna waa dhiig waajib oo ka waajibay qiraanka iyo tamatuca dartiisa u waajibay marka waana cuneen sunnada waa sida weliba nabigu isku dhibayoo hal kasta wax isku dayey inuu goosin hilib laga soo gooyo dhari layskugu geeyo boqolka aad goosimahoodii kadibna uu maraqoodii ka cabo hilibkii ma wada cuni karo laakiin ad wuxuu wada cabay hal kasta maraqeedii ka taabtay boqol goosimo nabigu ma cuni karo oo halkaas laga keenay ayib laakiin maraqa markaad ka kabato hilibkii oo dhan maraqiisii hal walba maraqeedii waxbaad ka taabatay sunnadan waa sidaa marka shaaficiyadu way khilaafeen walaa daliila limadhabihim waa mukhaalaa lisuna sariixa w hawsha iskaga leexdo uma rakiba rasuul اllah hadda ma cuntaan dhiigeedinku waajib adda mutmaiciinti maxaad ka cunta aggeed ku aragteen ma aragne maxaan cunnaa sheekh cabdishukri weydiiye marka isagaa jansi wax ka kaxeeye uma rakiba rasuul اllah rasuulka ilaahay baa hashiisii koray fa afaada ila اlbeyt beytkii ilaahay buu aaday afaado wuxuu u butacay ila lbeyt beytkiibuu aaday wey alkacbada loo jeeda hadda markuu nabigu gowracay geeli oo weliba hilibkii intuu la karinhayay sugay oo marqii ka cabay oo hilibkii wxii u calfay cunaybu haddana nabigu yuma ka aaday waa dheereeyaan dad dheereeyo aad socdo wey intuu nabigu maka tegay isagoo idinku ordahaya oo neef geela gowracaynin oo hilib la karin geela intuu ku bislaado waa taqaanaan mashiinaha wax ku bislaysan lama haysan xaabe iyo qoryaha wax lagu shidaayey intii la sugay waa saacad ka badan wey iyo haddana nabigu intuu maka tegey oo soo dawaafay buu soo noqdo madiinamina ku soo tukada duhurkii miyaad awoodaan idinku hawsha ayadaa ma awoodaan jinna ku adag baa ya allaahu duhurka ugu tukanaya mako faafaada ila lbeyti fasallaa bimakkata aduhra xadiidka jaabir sidaas weeye xadiidka ibni cumar ee anas baana gaari doonaa iyo caaisha oo odhan doona nabigu wuxuu ku tukaday minuu ku tukaday waan gaari doonaa fasallaa bimakkata maka wuxuu ku tukaday aduhra duhurku ku tukaday oo riwaayada jaabir ah sida loo jamcin lahana way iman doontaa insha allahu tacaala faataa markuu nabigu tagay beytkii makana uu duhur ku tukaday faataa bani cabdilmualib bn cabdilmualib buu u yimid nabig al sl slm yasquuna ayagoo waraabinaya calaa zamzama ceelkii zamzam ummadda biyaha ka siinaya iyagaa iska lahaa oo markii la qaybsaday xilaalkii loo qaban lahaa beytka ilaahay bay quraysh qaybsatay xilka ku soo hagaaga wey reer bin cabdilmualib awgood qusay baa iskayaa la siiyey faqaala wuxuu nabigu inzicuu bani cabdilmualib reer bn cabdilmualibow shuba ceelka inzicuu wadaanta siiba oo shuba ceelka falowlaa an yaklibakum annaasu haddaanan ka baqaynin dadku inay idinka adkaadaan calaa siqaayatikum waraabintiin ummadaad waraabinaysaan lanazactu macakum waa idinla shubi lahaa ceelka ila dadku waxaan ku idhi khuduu canii manaasikakum wax walboon sameeyo inay sameeyaan bay muslimiintu isku daahayaan kun oo ruux baa socota marka haddaanu ceelka shubo maanta maxay dhahaya nin walba waan shubhaya ceelka marka reer cabdimualib bannaanka la dhigi dararka bannaanka laga geynaya muslimiin kale la wareegaya xilki fanaawaluuhu nabigu waxay u dhiibeen dalwan wadaan bay u dhiibeen biyaha fa shariba minhu nabigu waa ka cabay ceelka zamzam intii la tagin biyo laga cabana waa min asunan marka la marayo xajka la joogay cumradaba waxaa kaloo ku jira nin walba xilka loo xirsaaray in loo daayo ilaa uu gabo ilaa uu gabo inaan loo gacan dhaafin oo takhasusaadka iyo khasaaista laisu daayo oon imaamka shaqadiisa loo dhaafin oon muadinka shaqadiisa aan lagu qabsanin ninka masaa'ilka tirtiraya xaaqaya hawshiisa loo daayo nin walba xilkiisu in lagu xurmeeyo lagu dhowro ayuu asal u yahay ilaa uu hawshaa gabo ilaa hawsha uu gabo hawsha hadduu gabo danta guudu markaa leelan waa laga qaadi waxadaanaa cumar ibni xafs idan xadiidkii dheeraa ee jaabir min ariiqi xaatim ismaaciil can jacfar can abiihi can jaabirin ayuu intaa ku daayay wuxuu rabaa inuu mutaabaco u keeno wadaadka xaatim ismaaciilah وxadثna cmر بن xفs بن غyاad qال xadثna أbي آabihi qال xadثna jacفر محمد jacفر الصاdق qال xadثnii أbي آabihi محamed بن عaلي الباqر qاal أتytu jاب بن cabdاللahi الأنsاrيan u tegey faسألtu waxaan weydiiyey can xajaة rasuuli الlah rasuulka xajkiisii baan wax ka weydiiyey wasaaqa wuu kaxiyey xadiidka wadaadkee kaxaynaya xafs بن غiyaas wasaaqa alxadiia xadiidkii buu kaxeeyey dheeraad soo martee binaxwi xadiii xaatim bn ismaaciil xadiidka xaatim bn ismaaciil oo kale wax ku dhow ayuu asna wariyey laakiin sidii uu dhammaystiraa xadiidka xaatim ooma dhammaystiro xadiidka xafs bn khiyaad can jacfarin can abihi can jaabir wazaada fi lxadii wuxuu ku daray xadiidka ninka la yidhahdo xafs bn khiyaad wa hore wakaanat ilcarab carab waxay ahayd yadfacu bihim kuu la dhaqaaqo oo musdelifo kala dhaqaaqo ama kala kudo abuu sayaara calaa ximaarin curyin nin abu sayaara la odhan jiray oo xumaylo magaciisa la alcadwaani ayaa iska dhigi inuu dal yahay manaasigtana asagu u yaqaano meesha la degi meesha lagu furan meesha laga tuuran meesha la mari inuu asagu carab u yaqaanuu sheegan jiray waana looga dambeeyey dameer madow asagu intuu koro ayuu hogaamin jiray carab manaasigta ku hogaamin jiray minow geyn kadib musdalifu geyn saas carafa u bixi maayaan inta u baxdana wuu kaxayn jiray inta kalena wuxuu ku reebi jiray mashcuulcarab wa kaanat alcarabu yadfacu bihim waxaa la jiray ama la dhaqaaqi jiray abu sayaara calaa ximaarin dameer uryin cadaysimaa dameer aan wax qobtaloo saaran wax karbaasha ah midna jirin ayuu korka iyuu gaadiid ka dhigan jiray falamaa ajaaza rasuul idan marka dadkan dawaafiintaee dadkan xajka aqoonin dadka wadahaya ee tusahaya ee daliilkaa ah, dhaqan la yaqaana fi ljaahiliya wa filislaam bay ahayd laakiin ninka daliilka kuu noqonay inuu ku midi raaciyo ama ku qolyoqolyo raaciy iska ilaali ku boobsiiyo qolyo waxaa jira wax walba ku dhaafino waa iska fududahay waa bannaan sheekh wiil baa ibnu bas baa fadwooday ibnu cuthaymin baa fadwoontay ku dhaanon xoogay dhowrka kuna soo bixisay kaaga tuman ayaa jira iska ilaaliya aada iskaga ilaaliya xajkiina u meeldaya in laga aqbalin kara la garan maayo waajib aad gudanaysaane bal inaan la aqbalo ood uu noqdo xaj mabruura ku dadaala ood aad samaysaan siduu nabigu sameeye calayhi salaatu wasalaam falammaa ajaaza rasuulullah rasuulka ilaahay markuu nabigu talaabay min almusdalifati bilmashcari alxaraam lam tashuka qurayshun annahu sayaqtasiru calayhi wayakuunu manziluhu ama nabigu markuu tallaabay min almusdalifa bilmashcaraam ila lmashcaraam musdalifu nabigu ka gudbay wuxuu u gudbay mashcarulxaraam buu u gudbay marka waxay leein musdalifa hadduu ka baxay mashcarka dhaafi mahayo falama ajaaza rasuul اllah min almusdalifa bilmashcari اlxaraam ila almashcari اlxaraam bada macnaa ilaa inay tahay ku quruxsan tahay markuu musdelifo tallaabay uu u gudbay mashcaru xaraam lam tashuka quraysh quraysh maysan ka shakiyin annahu suubanuhu sayaqtasiru calayhi inuu ku gaabsan doono mashcal xaraamka oo wayakuunu uu noqon doono mansilhu booskiisa ama halkaa uu noqon doono uma maaha ama haddii leeftada la kordhabo waa hunaaka iyo mawdic iyo makaan bay ishaaraysa yaa laga wadaa faajaaza nabigu waa tallaabay xataa wuxuu tallaabay mashcal xaraamkii oo qusax ay u yaqaaneen qusax ay dhihi jireen waa tallaabay walam yacrid lahu ooma bambixinba kuma waa leexaninba dhegbajala ooma siin xataa ataa carafaatin fanasal ilaa uu nabigu carafaat tagay ila minuu nabigu ka carafuu u socdaa musdelifa la sii maraa musdelifku markuu nabigu baal u dhaafay oo mashca axraam uu la siman yahay waxay isdhaheen kulli musdelifa ka tegaya laakiin halkan ayada ah dhaafi mahayo oo qusax loo yaqaan oon weligeedba nin qureysheed ama qurayshnimay dhaleen quraysh iyo waxay dhashay baan yaan bixi jirin reer bani kinaana ayagu lamid ahaa iyo niman jadiilajadiidatqays la odhan jiray saddex qoys quraysh iyo reer bani kinaana iyo reer jadiilo jadiidatqays la odhan jiray saddexda qoys baan ka bixi jirin xaramka weliba waxaa kaloo xaram ka bixi jirin waxay dhahdeen ayagu ay raabto u sidoo kale ahaayeen xataa ataa carafaat ilaa carafa nabigu tagay oo fanazala idan ziyaadaadkaas waa inta ay wadato riwaayada xafs bnu khiyaaf calaa xaatim ibni ismaaciil baabu ma jaa ana carafata kulaha mawqifun inta yartaynu ku darayna xadiidkaas si wixii ku yimid carafo nabigu meeshuu ka istaagay mooyeen meel walba way bannaantahay in la istaago nabigu wuxuu inoo sheegi doona calayh isalaatu wasalaam waxaa afdal iyo jaa'is kutubta fiqi waad ku aragteen salaadu akmalkeeda iyo jaa'iskeeda weysada akmalkeeda iyo jaa'iskeeda wax walba wuxuu leeyahay aqal iyo akmal waa aragteen cuquudu jaaiziya waxay leedahay iyo waxay leedahay laazimay leedahay idan akmalku waxaa weye sida u fadli badan nabigu meeshuu istaagay meeshuu maray halkuu ku ducaystay halkuu ku tukaday waddaduu maray inaad martaa akmalo khayr badan oo fadli badan iyadoo sidaa tahay lagugu laasimin mahaye meel walba siduu nabigu u ishaaray baad yeeli kartaa hadday kuu suurogeli weydo bartuu istaag inaad istaagto xadaana cumar ibn xabs bn iyaad qaal xadaanii abi xadaana abi oo xabs bnu khiyaad ah can jacfar asaadiq xadaanii abi aabbihi oo de muxamed ah can jaabir bn cabdillaahi alansaari fii xadiiihi xadiikiisi dheeraa xadii xadiii jaabir dalika kaasi oo ahaa ku saabsanaa nabiga xajkiisii muxuu yidhi ana rasul sal slam qaal nabigu wuxuu hi naxartu haahuna halkanaan ku gowracayna geelaygii anugu oo mina ah mino oo maalinka tobnaada naxartu haahuna halkan aan ku gowracay geelayga anugu wa minan goobta minan la yidhahdana kulluhaa dhammaanteed manxarun meel u suubatan wax lagu gowraco wey oo dhan meeshaad ka soo gadhaad ku gowracaysaa geelaada iyo udxiyadaada iyo carafada iyo hadyigaada fanxaruu gowraca geeliinniiyo hadyigiinniiyo udxiyadiinni fii rixaalikum ay fi manaasilikum meelaha degantihiin raal waa loo jeeda meeshu saabaanku idin yaaleed ku furateen degantihiin ku gowraca hadyigiinna iyo udxiyadiinna ee meesha anu ku gowra waxbaa la soo aadina waajib ma aha way un wanaagsan tahay idan waa gowrici minoo dhan waa makaanu gowrac ayb wawaqaftu haahuna halkaan carafa ka istaagay cinda sakharaad waa soo marray xalay soo marayni nabigu calayh isalaatu wasalaam intuu waadigii gudbay oo xagga buurta aaday dhanbac hoose nabigu istaagay ibladana usoo jeesado kacbada soo aad waqaftu haahuna halkan anugu aan joogsaday cinda sakharaat baan joogsaday wacarafatu kullaha mowqifun carafoo dhanna waadi curana marba ka tallowdo ilaa buuraha carafo intaas weeye xadkeedu waadi curana waadi curana waa soo marray inuu laisku khilaafsan yahay ma carafuu ka tirsan yahay mise wuxuu ka tirsan yahay namira wacarafatu kullaha mowqifun carafoo dhanna waa meel la istaago usubado ay kaaga asaxayso wawaqaftu haahuna halkan aan ugu istaago mashcaru xaraam aan ka istaaga markaan marahay musdelifo aan joogay wa jamcun musdelifo jamcu waa musdelifo wa jamcu musdelifana kulluhaa dhammaanteed mowquf ma la istaago wey anugu intaan waddada soo qaaday baan mashcaru xaraam meeshii loo oo qusax la odhan jiray kacbadana waan qaabilo waan ku ducaystay ilaa ay qoraxdu soo dhowaatay buu nabigu tagnay ilaahay baryahay markay qoraxdu soo dhowaatana waa ka dhaqaaqaye mina soo aaday nabigu wuxuu leeya aniguna musdalif halkanaan ka istaagay musdalif oo dhanna meel la baryo ama la istaago wey ama araf ka joog ama gees ka joog ama bartama ka joog ama bidix ka joog musdalifuna ha ka bixin hadda waa laga bixo waainta <laughs> dadka bateen yaa mino la isgeynaya wa jamcun musdalifu kulluhaa dhammaanteed mowqifun meel la joogsado oo ilaahay lagu baryo weeye waxadaanaa san ibraahim ahbaranaa yaxbna aadam alumawi xadaana sufyaan yani athawriya mutaabacad saddexaad buu keenaya ragga xaafim ismaaciil ku raacay xadiidka la wariya ee u alfa dhow sufyaan athawri baa ka mida waxaa ka mida wadaadka layihahdo xafs bnu khiyaad idan xadiiu jaabir buu ku gaabsaday fii xajati nebi muslim inuu keeno kadibna saddex mutaabacuu ka keenay xajka axkaamtiisii iyo fadaaishiisii iyo asagoo faahfaahsanna xadiidka jaabir wuxuu u soo hormariyey bal inuu kuu ururiyo socodki socdaalka nabiga saad u fahanto can jacfarin ibni muxamed can eh, abihi can jaabir bn cabdillahi alansaari ana rasul sal l slam lama qadima makkata nabigu markuu soo galay ata alxajara xajar lasad buu tegay markuu soo galay isagoo xaaji ah fastalamhu waa salaamuu gacan saaray uma mashaa calaa yamiini waa ziyaadada ku jirta xadiidka sufyaan athawri mayna ku soo marin dhanku nabigu u dawaafay xadiikii xaatim meena ku soo marin markaad xajarulaswad saa iskugu beegto ood gacanta saarto ood bismillahi wallahu akbar tidhaahdo midigtadaad u dhaqaaqaysaa xagga midigtaadaad u wareegi markaad midigtaada u dhaqaaqdo ilan waad wareegaysaaye garabkaada bidix baa kacbada soo aadi dhinacaada midigna bannaanku wareegahayaa saa u fahma so sidaa maaha haddaan waa inaad u wareegto bidix qolyay bidix ka aado yidhi midigtaa u qaata calaa yamiinihi midig baa la aadinaya kacbada wax fuqaho qabana ma jiro markaad saa ugu beeganto xajru aswadkii ood qaabisho xaggan u dhaqaaqi mayside waxaad u dhaqaaqi midigtaada haddaad wixii wareeg yahayna garabkaadan bidix ayaa waxaa soo aadahaya kacbadu xigsanayaa kan midigtana bannaanku jira intaa miyaad fahanteen ana rasul s sm lama qadima makata ata alxajar u tegey faistalama waa gacan saaray uma mashaa nabigu markuu salaamay dawaafka wuxuu waday calaa yamiini dhanka midig buu u dhaqaaqay subanuhu faramala wuxuu rucleeyey alaaan saddex jeer buu rucleeyey wa mashaa arbacan toddobadii wareeg afarna nabigu waa soconayey saddexna waa ruclaynayey idan xadiidka jaabir asagu faahfaahintiisii iyo sharaxiisii isagoo sidiisa oo faahfaahsan axaadiis kale ku iman doonaa laakiin muslim wuxuu u lahaa inuu intaa isku duwo oo nabiga maalinku madiine ka soo dhaqaaqay ilaa uu acmaasha dhammaynayey wixii macquula ee suuragalee xukun ku xidhan yahay inuu kuu sheego hal mar jaabir sheegay xadiid jaabir xadiikiisa ka dheer ama ka faahfaahsanna nabiga lagama warinin fi xajatihi sal lay slam riwaayada ugu dheer ugu qiimo badanna waa riwaayatu xaatim ibn ismaaciil almadani nin walboo isaga xadiidka ku mutaabaceeyeyna waxaa ka dhammaystiran riwaayadiisa saa darteed buu muslim isaga ku hormariyey wadaadihii kalena mutaabacaan u keenay sida subyaana thawri iyo iyo ninka le xafs ibnu khiyaas waxay ku dareenna si gooniw u keenay idan alriwaaya almuctamada cindahu waa riwaayatu xaatim ismaaciil tan sufyaan athawri iyo midda xafs ibnu khiyaasna u keenay ka mutaabaca cashirku caawa intaasaynu ku daynay